رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii fatxulmajiidka ama kitaabu tawxiid baabu maa jaaa wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi riyaa'i istustuska riyaa waxa lagu magacaabo ama qofkoo markaa cibaadada markuu samaynayo ha lagu arka iyo ha lagu ammaano u sameeya wixii nahyi ah ama taxdiir arag oo digitaan ah oo ku soo arooray waaye iyo wa ullaahi ilaahay qowlkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qul dheh innamaa ana anigu basharun baan ahay bani aadam oo midlukum idinkoo kale ah aniga bini aadanaan ahay dheh baa lagu dhahay nebiga oo midlukum mithilkiinna iyo idinkoo kale ah laakiin waxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya waa la ii waxyoonayaa ani waxyibaa ii imaado xagga ilaahayaa layga waxyoodaa oo waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum in kale ma ahee ilaahiinu inuu yahay ilaahun waaxidun ilaah keliya hal ilaah keliya inaad leedihiin faman kaana qofkii ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankiisa falyacmal ha sameeyo oo ha camal qabta camalan saalixan camal saalixoo markaa fiican qofkii adinka idinka mid ah oo rajaynaya maalinta aakhiro janno iyo wanaag in la siiyo falyacmal ha shaqeeya camalan shaqo oo saalixan fiican walaa yushrik yuusanna la wadaajinin uusan ula shariig yeelin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan axadna yuusan la wadaajinin ilaahay khaalis ha uga dhigo oo keligii markaa ha caabudo aayaddaana baab ayuu markaa u yahay iyo wacan abi hurayrata abi hurayra xaggiisa waxaa laga wariyey marfuucan xadiid loo kor qaaday dhanka nebiga abuu hurayra xadiidkaa waal uu rafacayo waxaa loo korqaaday xagga rasuulka qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala amarkiisa sarreeye ana anigu aqna shurakaa'i shurakada iyo kuwa waxwadaaga ku ka kaftoon baan ahay cani shirki shirkiga xaggiisa waxwadaagooda ayaan anigu ka kaaftoomahay ee man camila qofkii camal qabta camalan camal oo ashraka uu iigu shariig yeelo maci anila jirkayga fiihi camalkaa dhexdiisa khayrii qofaan ani ahayn hadduu iigugu shariig yeelo taraktuhu waan isaga tagaa asaga iyo wa shirkahu shirkigiisaba uma baahni buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala salaad ma tukanaysaa ilaahay dartii u duko haddiise cid kale aad la wadaajiso ilaah wuu kaaftooma subxaana wataala haa alle dartii u baro haddii ha lagaa arkiyo hebel saaha ku dhaho iyo arrin noocaasoo kale aad ku soo darto alla wuu ka baxaa waayo waxa wax isla wadaajiyo ilaah wuu ka kaaftoomaa subxaanahu wa tacaala ana aniga buu yidhi alle aqna shurakaa'i shurakada mid ka kaaftoon baan ahay mid ka deekhtoon baan ahay can shirki shirkiga iyo wax amil raba yasiri qoyn igugu soo shirkahu asagii shirkigiisa iyo waan laga taga saasoo markaa xadiidku xadiidunamaya qofka inuu noqdo qof ilaahay keligii caabuda subxaanahu wa tacaala waata ilaah yidhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala munaafiqiintu markay dukanayaan oy rabaan inay istaagaan wahsi bay ku kacaan yuraa-uuna annaasa dadkayna istustusaan walaa yadkuruuna allaha ilaahayna marna ma xusaan ilaa qaliilan in yar maahane in yar bay xusaan waa inta la arkaayo waa intay dadku u jeedaan saasay munaafiqiintu yeelaan wacanbi marfuucan xadiid asagana la rafacayo xagga rasuulka loo kor qaaday wuxuu ahaa inuu rasuulku yidhi alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa miyaanan idiin sheegaynin bimaa huwa wixii asaga akhwafu calaykum yahay cindii xaggayga weliba min almasiixi addajaali masiixii beenlowga ahaa kii masaxnaa ee isha la'a dajaalka ahaa ee beenlowga inkaga cabsi masiixu dajaal oo aan ognahay fidnadiisa weynaanteeda inta ay la eg tahay ay gaarsiisan tahay balaayada uu la imaan doono dhibka ay leedahay wax idinkaga daran ma idin sheegaa qaaluu waxay dhaheen balaa noo sheeg rasuulkii ilaahayow qaala rasuulkuna wuxuu yidhi ashirku alkhafiyu waa shirkiga qarsoon shirki khafi ah ayaa jiro yaquumu rajulu ninku waa kacaya oo waa istaagaya naagtuna waa la mide fa yusallii waa tukanaya fa yuzinu maasoo ruxinaya wanaaya salaatahu salaadiisalif waa limaa yara waxa uu arkayo oo min nadari rajulin nin daymadiisa ah qofaa soo fiirinayo qofkaas soo fiirinayuu isleeyahay salaadda iska giiji salaad qurxoon duko salaad wanaagsan duko salaadana qurxi markaasuu qurxinayaa salaada mar allaala markii uu qurxiyo salaada ninkaa uu arkayo alla dartiina markaa ma aha ku mid ukhbirukum miyaanan idiin khabrayn oo aan idiin sheegaynin bimaa wax asagu wafu calaykum dushiina loo min almasiixi dajaal masiixii dajaalka aad loo wuxuu ihi ashirku alkhafiyu waa shirkiga qarsoon yaquumu alrajulu qofku waa istaagayaa fayusalli waa tukanayaa fayusayinu yusayinu salaadaadiisii buu ziinaynayaa waa qurxinayaa waa wanaajinayaa waa limaa yaraa waxa uu arkahayo oo min nadari rajulin nin daymadiisa iyo egmadiisa ah rawaahu kaa wariyo wuxuuna tilmaamayaa camal kasta oo ilaahay loogu shariig yeelo inuu dhibaato badan leeyahay camal kastoo alla dartii loo qabtana alla agtiisa qiimo iyo wanaag iyo sharaf iyo janno in markaa looga gaarayo kaasuu markaa tilmaamxaaluu sidaa tahay qofku marka waa inuu aad iyo aad u dadaalaa waa inuu khayrka iyo wanaagga badiyaa waa inuu camalka uu qabanayana uu ka dhiga camal ilaahay dartii loogu talagalay qof kalesale qof kale uusan abaal ka balbin kana sugin isagoo xaalkiisu saa hadday dadku abaalmariyaan oo ay dadku amanaan oo ay dadka khayrkii uu sameeyey ay ku amanaan waa bishaaro adduunka ugu soo degdegtay ee maaha wax kale lahum اlbushraa fi اlxayaati اddunyaa ayuu yidhi ilaah subxaana watacaala laakiin hadafkiisa hadduu yahay in la ammaano hadafkii noosoo kaa ah maasaan tilmaanay haddii alla dartii uu u qabto haddii ilaahay ikhlaas uu ugu sameeyo oo markaa kadib ay iska dhacda inay dadku ammaanaan haddana ay ka abaal gudaanoo waxyaaba jira ay siiyaan kiiska uu u fiicnaa rizkiga waxaa ka mid ah ayuu baab u yahay ka doonitaankiisa bicamalihi camalkiisa addunya inuu la doono waxa uu qabanayaba adduun abaalkeeda loo raadinaya bas in wax lou helo inuu xoolo helo inuu hanti helo wax kastana adduun dartii taasi shirkigay markaa ka mid tahay iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi subxaanahu wa tacaala iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonahaya alxayaata addunyaa noloshaan liidata inta badan xayaatada marka la sheego addunyaa baa lagu daraa waayo way liidataa ayadoo dhanba araadil waay waa wax yar oo markaa meel ku eg iyo wasiinatahaa quruxdeeda adduun iyo quruxdeeda qofkii doonaya nuwafi ilayhim ilayhim xaggooda acmaalahum acmaali qabteenay adduunka la dooneen waxbaan ka siinaynaa acmaalahum fiiha gudaheeda wahum ayagoo fiihaa dhexdeeda laa yubkhasuuna aana nusqaminaynin <clears throat> wixii loogu talagalay ee rabbi adduun kaga qoray laga nusqaamin maayo ulaa'ika kuwaasise aladiina kuwii waaye layse aysan ugu sugnaanin lahum ayagu fil aakhirati aakhiro ila naaru naar maahane naar maahana wax kale oo ay ku leeyihiin ma laha wa waxabita maa shay baa burayo sanacuu ay sanceeyeen wixii ay faleen baa burtay oo xabita maa sanacuu fiiha adduunka dhexdiisa ay ku sameeyeen wa baatilun maa wa baailun maa shaybaa noqday kaanuu yacmaluuna bay ahaayeen camal ayad bay u tahay markiina ahda yuriidu mid doonaya alxayaata addunyaa nolosha adduunka iyo wasiinatahaa dhalaalkeedaba wax kale hadafkiisa ma aha janna yuusan helin cadaab yaan laga badbaadinin shaqa kuma laha adduun maheli karaa buu leeyahay xaaladiisa sidaa ah iyo ziinadeedii quruxdeeda nuwafi ilayhim waan u oofinaynaa xaggooda acmaalahum acmaashoodii fiiha adduunka ay la dooneen wahum ayagoo fiiha gudaheeda laa yubkhasuuna aan waxba laga nusqaaminaynin ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kubii laysa aakhirati aakhira gudaheeda ila naara naarma ila naaru naar maahane wa xabita maa shay baa buray sanacuu fiiha ay ku sanceeyeenay ku camal qabteen wa baatilun maa shayna baatil buu noqdo wuu buray kaanuu yacmaluuna ay ahaayeen kuwa markaa sameeya wixii ay camal qabanayeen oo ayaa buray sidaa darteed baa qofka waxaa la rabaa adunya waa waa maalkeeda waa loo oofinayaa hawaab acmaal waxaa lagu siinayaa caafimaad iyo suruur iyo farxad iyo maal iyo ahal iyo walad intaasaa laysugu darayaa waan u oofinaynaa buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nuwafir nuwafir lahum hawaaba acmaalihim camalkii ay qabteen hawaabtiisa sixaa loogu siyaadinayaa waxaa dhici karta inuusan xanuunsanba suruur iyo farxad inuu iska farxado maal in loo siyaadiyo intaasi adduunka lagu siinayaa aakhirana waa la burinayaa wax allaala wixii uu qabtayna eberaa markaa laga dhigaya wafi saxiix saxiixa waxaa ku sugnaa wa saxiixu lbukhaariyi qaala rasuul wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tacisa waxaa hoogay oo qasaaray oo dulloobay tacisa tacisa waxaa hoogay oo khasaarayoo haalig noqday saqiidka inta badan waa qofka dhulka ku dhaca ee turunturooda tacisa misbax oo kale tacisa waxaa hoogay cabdudiinaari addoonka diinaarka caabuda tacisa waxaa hoogay cabdudirhami addoonka dirham ka caabuda tacisa cabdulkhamiisati go-a addoon ka caabuda tacis iyo laga caabo khamiisa iyo khamiila midna waa afargees oo middaa shaalka ahoo dadku ay qaataan ayaa loola jeedaa midda khamiiso lagu magacaabo ayadu waa dhar khasi ka samaysan ama suuf xarxariiqyay markaa leedahay khamiisa lagu magacaabaa ma aha khamiisaday dhahaan ilaa inay madow tahay haddana ay calaamada leedahay maahane sidoo kale khamiilada waa la mid ayadana laakiin waa go' mataqaanaa khamal ahoo saa darteed baa waxaa lagu magacaabaa ee go-aan taqaana raggu inta badan ay qaataan afargeeska ahee shanlaydu ay dhahaan dadka gobolka mid ah go'yaashaa bay caabudaan in uctiya haddii la siiyo radi uu qancayaa <clears throat> uu raalli noqon wain lam yucta haddaan la siinin sakhida wuu xanaaqayaa diintoo dhan buu ka fuqayaa xoolo ma helay waxma la siiyey shaqa ma helay waa igu jirtaa buu leeyahay ma la ciriiriyey waa xanaaqaya marnaba ma uu u ilaahay sababtii subxaana wa tacaala iyo dartii tacisa wuu hoogay wantakasa wawna kufay waaye intikaas ayaa markaa ku dhacayoo wuu hoogay ka oo wuxuu noqday mid hoogay oo dhibaato asiibay wantakasa waa inqilaabmayo madax madax iyo foorar foorar ayuu kaa markaa u dhacay tacisa wuu hoogay wantakasa waana kufay wa iidaa shiika hadday durto qodxina falan taqasha ilaahow ha karsiinin inuu markaa iska bixiyo ma awoodi karo inuu markaa iska bixiyo waidaa shiika waa shawkad iyo qodax hadday asiibtay durto falan taqasha ay falaa yaqdir calaa ikhraajiha inuu iska saaro ee markaa uu iska bixiyo ma awoodaayo amase ilaahayow haba awoodsiinin ayuusan iska saarin hadday qodaxi markaa durto dhibaato asiibto duubaa laanjanna waxa iska leh licabdin adoon aakhirin haysta qabtay bicinaani farasihi faraskiisa lijaankiisa cinaankaba waa xarigga uu farasku markaa ku xiran yahay lijaanka iyo hoggaanka xariggiisii faraskiisii xarigga uu lahaa ayuu markaa qabtay ninka noocaas ah laanjannuu leeyahay bicinaani farasihi fii sabiili illaahi jidka allana ku dagaalamaya jid ilaahayna markaa ku dhex sugan ashcafa basaasay timihiisaa nadaafad lahayn way kala taagtaagan yihiin ashcafa ra'sa ra'suhu madaxiisa uu basaasan yahay muqbaratin ay booraysan yihiin qadamaahu gomdihiisa lugihiisana dhas iyo bus iyo boor ayaa markaa ku taagan madaxiisu waa ashcaf waa basaasan yahay nadaafad iyo saliid kama muuqato ilan jid alluu ku dagaalamayaa in kaana fi lxiraasati xiraasada hadduu ku sugan yahay oo dhanka xiraasada iyo waardiyaha lagu qoro kaana fi lxiraasati xiraasaduu ku sugnaanaya ciidanka xiraasaduu ku sugan yahayoo wuu ka soo baxaa wiiisaaqatiindriga lagu magacaabo ee lugleyda hadduu ku sugan yahay ee gadaal uu yahayna kaana fi saaqati saaqaduu markaa ku sugan yahay in ista'dana hadduu albaab garaaco lam yu'dan lahu loo idmi maayo liidnaanta ay dadku liidayaan wa in shafaca hadduu ergeeyo lam yushafac laga erge aqbali maayo hadduu hadlana waxay leeyihiin dadka war naga tag bay leeyihiin lama dhegaysta hadalkiisa hadalkiisa waxba lagama soo qaado kor looma qaado hadalkiisa ninka noocaasi ka warlaan janna u sugnaatay tuubaa lahum ma-aab sida aayaddu ay sheegtay laan janna uu leeyahay iyo marjac iyo noqod wanaagsan sida qur-aanku markaa tilmaamay xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka adduunka xaaladiisa keliya ay markaa tahay addoon diinaar iyo addoon dirham shilinkaasuu ka dambeeyaa salaad shilinka uu daftiisa uga tegayaa kitaabka haraati lacag baa lagu siina haddii la dhaho laad buu ku dhufanaa dhihi maayo kalaamkii ilaahay waaye haddii la dhaho sanadkan u sujuud intaasoo kun baa lagu qorayaa waa u sujuudayaa adduun ma aheen wax kale ee u raadinayaa ma jiro waa addoon diinaarka caabuda tacisa cabdu dirham waa addoon ka caabuda tacisa cabdu alkhamiisati tacisa cabdulkhamiila go ooyinkaa ninka caabuda waa dharka in uctiya radiya haddii la siiyo wuu qanci waa raali wain lam yucta haddaan la siin sakhida wuu xanaaqayaa tacisa wantakas hoogyaykaa waana kufay waidaa shiika hadday durto qodaxina falan taqasha iskama saari karo ama yuusan iska saarin allow tuubaa licabdin addoon bay laanjanna u sugnaatay aakhirin habsaday haaya bicinaani farasihi faraskiisa lojaankiisa fii sabiili illaahina ku dhex dagaalamaya jidka alleh ashcata basaasan ra'suhu madaxiisa muqbaratin booraysan qadamahu gomdihiisa in kaana fi lxiraasati safka hore hadduu ku jiro xiraasada dhanka xiraasada hadduu ku dhex sugan yahay ee uu yahay dhanka waardiyaha ee furinta meesha ugu horaysa kaana fi lxiraasa say ahayd buu uga soo baxaya xiraasaduu ku sugnaanayaa oo wax dhaliil ah ka imaan maysa xaggiisa wa in kaana fi saaqati saaqada hadduu ku sugan yahay ciidanka saaqadee lugleyda ah lugta ku dagaalamaya kaana fi saaqati saaqadiisuu ku sugan yahayo sidii loogu talagalu uga soo baxaa dadkii dhaggooda marka la fiiriyo ninkaa sharafta alla agtiisa ku leh in ista'dana hadduu fasax qaato irid garaaco lam yu'dan lahu loo idmi maayo naga taga bin waxaan dulufka ah wa in shafaca hadduu ergeeyana lam yushafac laga erga aqbali maayo ninka noocaas ah oo xaaladiisu ay sidaa tahay ilaahay hadduu ku dhaarta baa la yidhi ilahay baa u baarnimo falaya subxaana wa tacaala hadduu dhaho wallaahi baan ku dhaartay cabar roob baa imaanaya say ballanta ilaahay dhaartiisa aysan been ugu noqonin madaxiisu ilah roob kusoo daaday subxaana wa tacaala hadduu dhaarto ilaahay u baarnimo falaayo iska daa wax kale idinkana waa ceyrinaysiin naga tag baad leedihiin albaabka gabdhayna ku siin maynaad leedihiin baabu man ateeca alculamaa qofkii culimmada ateeca madaxda ateeca shay ilaahay xaaraamtinimeeyey hadday ayagu xalaaleeyaan haddaan ku raacno shay ilaahay xaaraamtinimeeyey hadday ayagu xalaaleeyaanna aan ku raacnahee ilaahayaalaan ka dhiganay waanu arki doonaa in badan oo ka midna saasaanu markaa nahay allah xaqa xaq hana waafajiyo towxiidkana hanoo sugo wabilahi towfiiq wallahu